waxaan ku gaar ahaan ku dhex jirnaa alasmaa alatii tacmalu camala alficli masderka ayaan ku dhex jirno midka labaad ah waxaan soo gaarnay hadalka uu yidhi wayanqasimu lmasdaru masderkii waa qaybsanaa masderka alcaamilu camal falaa ilaa halaathati aqsaamin qaybyaala saddex uu qaybsamaa masderka camal falaa saddex uu qaybsamaa wayanqasimu waa qaybsamaa almasderu masderka masderka alcaamilu camal falaa ilaa halaathati aqsaamin qaybyaala saddex uu qaybsamaa axaduha halaaadii midkood almudaafu waa mudaafka masterkii in la idaafeeyo masterka in la idaafeeyo wa icmaaluhu icmaalulmaster masterka la camalsiintiisu agtara waa mid fara badan wa icmaaluhu icmaalu lmudaafi dhe mudaafka u celi masterka mudaafka wa icmaaluhu icmaalulmudaafi mudaafka la camalsiintiisu agtara waa mid fara badan min icmaali qismayni labada qaybood la camalsiintooda ayuu ka fara badan yahay labada qaybood al aakharayni ee kale labada kale oo ah midka soo socda munawanka iyo midka ashu ku jirto labadaas wey labada kale kan munawanka ah iyo kan ashu ku jirto labadaas waxaa ka fal badan midka mudaafka ah wa huwa darbaani wa midka mudaafka darbaani laba nuuc weeye midka mudaafka laba loo qaybinaa shan suuraana kasoo bixi doonta wa huwa mudaafku darbaani laba nuuc weeye mudaafun ku la idaafeeyey lilfaacil faacilkii loo idaafeeyey marka halkaas laba suura ka imaan karta faacilkia loo idaafeeyey mafcuulkiina waa la sheegay faacilkia loo idaafeeyey mafcuulkiina waa laga tegay labadaasaa ka imaane wa huwa mudaafku darbaani laba nuuc weeye mudaafun ku la idaafeeyey lilfaacili faacil loo idaafeeyey wadalika mihaalkii ka qowlihi waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaah waa sareeya ilaah uu yidhi walowlaa dafcullaahi ilaahay reebidiisu haddaysan jiri lahayn annaasa uu reebo marka allahidaasa faacil ah oo dafcu waa masdar loo idaafeeyey faacilkiisii oo allah ah mafcuulkiina waa la sheego waa annaasa walowlaa dafcullaahi allah reebidiisa wax wax reeba waa allah faacilka annaasa a mafcuul marka faacilkia loo idaafeeyey mafcuulkiina waa la sheegay ilaa wuxuu yidhi wa akdihim yahuudda qaadashadooda arriba ribada ay qaataan waxyaalaha lacnadu ugu dhacday waxaa kamid a ah yahuudda qaadashada ay ribada qaadanayaan tanna waa la mid oo akdiga waa master waxaa loo idaafeeyey faacilkii oo himtaas ah wa akdihim yahuudda qaadashadooda arribaa ay qaadayaan mafcuulkiina waa la sheego waa kaas waa arriba walxaalay qaadanayaan qadnuhu laga reebay canu ribada iyo wa aklihim aklilyahuud yahuudda cunidooda amwaala annaasi dadka maalyaalkooda bilbaadil ay ku cunaan tawna waa la mid waa la mid wa aklihim yahuudda cunidooda akligaasa masdera himtaasna waa loo idaafeeye waana faacilkii amwaala annaasi a mafcuulkiya saddexdaas mithaal waa isku mid tii labaadna uusan sheegin oo faacilka in loo idaafeeyo mafcuulkana laga tago mihaaladeedu waa fara badan yahe waxaa ka mid a ah qowluhu tacaala rabbanaa wataqabal ducaa'i rabbanaa wataqabal ducaa'i ah, rabbanaa yaa rabbanaa wa wataqabal aqbal ducaa'i aniga baryadayda ducaa'i fiiri ducaa'i aniga baryadayda iyaaka adiga aan ku barya aha mafcuulkii waa la iska xadfi ah, rabbanaa wataqabal ducaa'i ducaa'i iyaaka ay aheed mafcuulki waa la xadfay ta faacilkii loo idaafeeyey taas labadeedii suura saasay noogu dhamaatay iyo waa mudaafun weeye waxay ku cadfantahay mudaafun lilfaacili iyo waa mudaafun ku la idaafeeyey weeye lilmafcuuli loo idaafeeyey halkaasna labaa ka imaanay ha mudaafun lilmafcuulina labaa ka imaanay labadaan marka ma kala yara oo isku mid in faacilka loo idaafeeyo mafcuulkiina la sheego in loo idaafeeyo faacilkii mafcuulkiina laga tago labadu waa isku mid waa badanyi Ah, labadooda waa badan in faacilkii loo idaafeeyo mafcuulkiina la sheego in faacilkii loo idaafeeyo mafcuulkiina laga tago waa isku mid labadood hadda waxaan gelaynaa iyadoo mafcuul loo idaafayna iyo waa mudaafun ku la idaafeeyey lilmafcuuli mafcuul loo idaafeeyey wadalika mithaalkiina ka qowlihi waa shaacirka qowlkiisii oo kale marka laba suura ka imaanay di mafcuul loo idaafeeyo faacilkii in gadaal laga sheego iyo faacilkii in la xadfo waxaana fara badan faacilka in la xadfo labadooda waa banaan in faacilkii gadaal laga sheego iyo mafcuulka in la waxaan rabaa in faacilkii gadaal laga sheego iyo faacilka in la xadfo marka mafcuulka loo idaafay labadaasa ka imaanay ka qawlii waa shaacirka hadalkiisii oo kale oo uu yidhi alaa baraaruga ina dulma nafsihi qofka naftiisa la dulminteeda almar-u qofkii laftirkiis uu dulmiyo fiiri ina dulma nafsihi waxa wey dulma a masdera loo idaafeeyo nafsi ah faacilkiina waa la sheego almar-u wey waa la sheegay lagama tegin alaa baraaruga ina dulma nafsi qofka naftiisa la dulminteeda almar-u qofku uu dulmiyaa bayinu waa mid iska cad idaa waqtigii caddahay lam yasunhaa nafta uusan ka ilaalin can hawan rabitaan rabitaankaasoo yaqlibu ka qaalib noqona alcaqla caqliga waxay rabto u yidhaa iska cun waxay rabtaba iska cun haday qaad rabto hadday rabto hadday tooba ka rabto waxay rabtaba iska cun meeshay rabta kuu shahwo gudo meesha rabta ku sheekee waxa weyn hadduusan ka ilaalin hawe caqliga ka qaalib noqona naftiisa isagaa dumeeyey ilaa naar u shaqayna naaray u wadaahe idaa lam yasunha nafta hadduusan ka ilaalin can hawan rabitaan rabitaanko yaqlibu ka adkaana alcaqla caqliga ka adkaana iyo wa qowlii nabiga qowlkiisa calayhi salaatu wasalaam oo nabigu yidhi waxajilbeyti waxajilbeyti iyo beytka loo man qof uu u xajiyo istidaaca awooda ilayhi beytka sabiila waa xajil beyti soo ma ahayn xadiidku buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana maxameda rasuul llah wa iqaami salaa wa iitaai zakaa wa xaji lbeyti soo ma ahayn ah, waa xaji oo hoos dhigan saas waa xadiiska saxiixinka ya kaas lama saamiya maya hadde midka ah, midka midka jibriilay la socotay oo cumar ibn watuutiya haye wataxuja kaas maan mid kale riwaayad kaluu ka rabaa ah, riwaayadan abu dawuuda weri midaan ah, maba ahanba midii saxiixaynka waa mid abu dawud sideeda ugu wada marka ah, mid abu dawuudku wariyey waa maahan tii oo saxiixaynka maahan oo cabdullahi bn cumar tii cumarna maahan iyo waxajulbeyti beytka loo xajintiisa iyo waxajulbeyti beytka loo xajintiisa fiiri xaj waa masder albeytina waa mafcuul bihigi waxajulbeyti beytka loo qastidiisa xaj a masdera albaytin waa man uu u qasto ahaa faacilkii oo banaanka yaal weyn man uu u qasto wa xajulbeyti beytka loo qastidiisa man qof uu u qasto istidaaca awooda ilaahi beytka sabiilan xagga jidka iyo wa beytilkitaabi kitaabkii beytkii ku yeelay alkitaab hadiiba la yidhah naxwo iyadoo lagu jira waa kitaabkii sibawey alkitaabba hadii la yidhah ayagoo naxwo la dhex joogo kitaab sibaweyhi wey iyo wa beytilkitaabi kitaabkii beydkiisii ey kitaabi sibaweyhi wa huwa beydkaasu qowlu shaaciri weeye ow halu tilmaama halsha marka hal baxdoy ah socodka dheerayda madaasho ah uu ku tilmaama hal aad u dheerayda oo aan daalayn markaasuu yidhi tanfi way tuure hasha tanfi waxay tuure yadahaadhe tanfi hashu waay ku tanfi waxay tuure yadaahaa hasha labadeeda lugood alxasaa qaruuraxay tuure fii kulli haajiratin maalin weyn dhammaanteed nafya daraahiimi dirhamyaalka la tuuridoodoo kale tanqaadu sayaariifi sariflayaalka lacagka dhigidoodu ay tuurto ah. tanfi way tuurayda yadahaa hasha labadeeda lugood alxasaa dhagxaanta quruuxa wa hal dhexdeeda markaasay saas lacagta lugood u dhigto adhagxaantu farar xaggay ku dhece ah. xaggay ku dhece wa hal aad inta socodka u baxay tanfi way tuure yadahaa hasha labadeeda cagood alxasaa qaruuraha fii kulli haajiratin maalin weyn dhammaanteed nafya daraahimi maxalshadka wey nafya masdara adarahimi waa mafcuul bihigii faacilkiina waa tanqaadu waa la sheegay inta mafcuulkii loo idaafeeyey a faacilkiina la sheegay nafya daraahimi dirhamyaalka la tuuridooda tanqaadu sayaariifi sariflayaalka lacag ka dhigidoodu ay tuurto waxa weeye sarifliyaad u imaane aad u imaane markaasaad waxaa leedahay ii sarif dirhamkan markaasay shilmaadkii miiska kugu soo tuuraan dhag dhag dhag dhag ah, si fudud sidaasoo kale ay dhagxaanta u firdhine markay cagta ku dhufato maamsheedka marka waxa weeyaan nafya oo masder ahoo loo idaafeeyey mafcuulkiisii tanuna waxa weeyaan waa jirtaa suuradii labaad waxay ahayd inta loo idaafeeyo mafcuulka in layska xadfo faacilka wahuwa alakfar waana midka badanba kaasaa fara badan mithaalkiisa waxaa kamid a ah qawluhu tacaala laa yas'amu linsaanu min ducaai lkhayri laa yas'amu linsaanu insaanku ka noogi maa ka daali maa min ducaai lkhayri khayrka la baryidiisa huwa isaga insaanku u baryo faacilka laska xadfiso ma jeedid min min ducaai lkhayri ducaaa masdere alkhayrina waa mafcuulkii faacilkiina waa la xadfay laa yas'amu linsaanu insaanku ka daali maa min ducaai lkhayri khayrka la baryidiisa masdaru mudaafin ila mafcuuli faacilkiina la xadfay marka kaasaana badanba in marka mafcuulka loo idaafeeyo faacilka in la xadfaaba badanba marka hadda meeqaan sheegna afar suuro suuradda kaleeto waqad yudaafu ilaa darfi iska dhe darfaa loo idaafay kara kadibna labadiiba gadaala laga sheega waqad yudaafu ilaa darfi tawasucan fayacmalu fima ma bacdahu alrafca wanasba naxw cajibtu min darbi yawmi ljumcati fiiri inta loo idaafeeya daraf faacilkii iyo mafcuulkii gadaal laga keena labadiiba cajibtu min darbi yowmi ljumucati waxa la yaaba maalintii jumcada garaacidda zaydun camran o zayd camar garaacay fiiri hadda zaydun iyo labadiiba gadaal laga keena inta daraf la iskaga idaafeeyo cajibtu min darbi yowmi ljumucati zaydun camran ka soco shantii suurada saasaan ku sheegnay laakiin tambiih masterka aan shanta suura ka keenay waa master mafcuul qaadanaya oo ficil mutacadiya laga keena ee master aan asagu qaadaynba mafcuul hadda aqsaamtan kuma jiro asaga laba middaa hartaad yeele faacil kaliyuu qaataa soo maahan faacilkiisa u daafee cajibtu min qiyaami zaydin yowma aljumcat walla waa la yaab maalinta jumcada zayd si u istaagay cajibtu waxaan la yaabay ajibtu waxaan la yaabay min qiyaami zaydin zayd istaagidiisa yowma aljumcat u istaagay ko waxaad kaleto kuu banaan inaad darafka u idaafaydo oo aad gadaal ka keento asagoo marfuucan iyadoona kuu banaan cajibtu min qiyaami yowmiljumca wala maalintii jumcada istaageedii aan la yaabay zaydun uu istaagay zaydun uu istaagay ayadoona kuu banaan marka kii oo oo laasimkana waa kaasa athani nuuca labeeya almunawanu waa kii la tanwiiniyey wa icmaaluhu icmaalu lmunawan munawanka la tanwiinin waa icmaaluhu icmaalu lmunawan munawanka la camalsiintiisu aqyaasu asagaa qiyaasnimo badan min icmaalilmudaaf isagaa ka qiyaasnimo badan isagaa ka qiyaasnimo badan maxaa yeelay ficil lama idaafeeyo ficil lama idaafeeyo marka idaafadu ficilka shabihiisiyo isimka ka fogeyne munawanku marka waa munakar ficiluu weriye marka athani nuuca labeeya almunawanu waa munawan kii la tanwiiniyey wa icmaaluhu icmaalu kan la tawiiniyey la camalsiintiisa aqyaasu ka qiyaasnimo badan min icmaali lmudaafi kii la idaafiyey la camalsiintiisa liannahu munawanku yushbihu lficla ficil uu eg ficilkii uu egyahay ku eg egyahay bitankiiri nakiraynta uu egyahay aad uu ugu egyahay nakiraynta wadalika mihaalkiina ka qowlihi waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sarreeyaa ilaah uu yidhi aw icaamun quudin fii yawmin maalin dhexdiis la quudiyo maalinkoodii masadatin gaajo u saaxiiba yatiiman adoonna la quudiyo ah, aw icaamun quudin oo huwa insaankii u quudina facilki la iska xadfo mafcuulkiya la sheegay oo yatiiman taas ah, ah aw icaamun quudin fii yawmin maalin dhexdiis wax la quudiyo waa saq waqtiya loola jeeda iyo zaman ah, sida hadda waktigan oo kale gada dhibaatada ka taagan oo kale laga hadla hmm, maalinkaas oo kale wax qofka wax bixiya dadka lama ajar o idcaamun quudin wey ah, subi hadda lasoo dhaafay waxaa lagu leeyaha toddoba oon ugu dhimata hal gooba ah, ka war toddoba hal gooba oon ugu dhimata hay hmm, aduu ma socdaan meeshaas ha shaqadoodii maaha shaqadoodi ma meesha meel murta baahi ka jirto shaqadoodi maaha laakiin meelahaana meelahooda kale ka qalabaay hmm, caro allah ku dhacday hmm, toddoba inta biyo doonato gaari waayeen roobka dambe ujeeda markaasay ku maaga intaysa gaari nafto ka dhaco markaa baqaradana lacaga jabiya iyo badar sooma jeeda waa muslim qaraabadeena iyo ehelkeena iyo kuwa halkaas jooga soo ma allahu mustaaan waay marka waxaa tir aw idcaamun quudin weeye waxaa looga gudbaa caqabadda oo waxa weya aakhirada lagu liibaanaa fi yawmin maalin la quudiya maalinkoodii masqabatin gaajo u saaxiib ah gaajo u saaxiib ah yatiiman ah agoon la quudiyo hmm. taqdiiru waxa weeye o an yudcima inuu quudiyo macnaha idcaamun masterka booskiisa ficil maca an ah inuu dhici karo kutusa ficil maca ah. an ah ow an yudcima inuu quudiyo fii yowmin maalin maalinkoodii masalatin gaajo u saaxiibaya tiinan agood athaalith nuuca saddexeeya almucarafu bial waa kii al lagu macrifeeyey waa masderkii al lagu macrifeeyey wa icmaaluhu masderkaas oo mucarafka mucarafkana loo celina wa icmaaluhu mucarafka la shaadun shaad weeye ilaa ficil al ma gasho mudaarica alistifaamiya la sheegay inay gasho marka waxaad tidhaahdaa athalithu midka saddexeeya almucarafu waa masderkii la macrifeeyey bial lagu macrifeeyey wa icmaaluhu icmaalu lmucaraf masterka mucarafka la camalsiintiisu shaadun shaad weeye qiyaasan xagga qiyaaska xagga qiyaas ahaan inuu camal fala waa shaad ilaa ficil aluma gashee wa isticmaalan xagga isticmaalkana waa shaad o isticmaalkiisu ma badna aad u yeri aad u yeri wadalika mihaalkiina ka qowlihi waa shaacirkii qayraawaha qowlkiisii oo kale ou yidhi cajibtu waxaan la yaabay min arisqi bifatxi ra masdera laga rabaa risqi risqi maa risqi waa wax la cuno laftigiisa ee hadda masderkia laga rabaa risaaqida ahaa cajibtu waxaan la yaabay min arisqi risaaqid almusiica kii xumaanta sameeyo macaasida samaynaa ilaahu ilaahiisi u risaaqa taasaan la yaabay gaal iyo faasiqa iska dhuuqaayaan wa min tarki bacdi saalixiina saalixiinta gabal ka mida laga tegidoodana waa la yaaba yuri faqiir xaabiha ilahay ka tegay ha ha qalad hula yaaba layadaa yaar ku jira laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun ilahay maa wuxuu weydiiye la weydiiye wuxuu sameeye la weydiiye ilahay wuxuu sameeyey miyaa la weydiiya mid kalena waa kan hoos ka sheegay kayrlaawo kale zindiiqa kam caalimin caalimin acyad madaahibhu iyo farabadana caalim meel uu risqi u doono waaye xagga ku orod xagga ku orod agga qadadii u goyday wa jaahilin jaahilin talqaahu marsuuqa iyo jaahil aad la kulmaydu iyadoo la risaaqay iska dhuuqaya haada aladii taraka lowhaama xaa'iratan u yii waxaas waa waxa ka tegay yidhi malayaalka iyadoo wareersan wasayara alcaalima naxriira zindiiqa caalimka oo taqaqusaya diinka ku taqaqusayna zindiq ka dhigay oo munaafiq ka dhigay zindiq waxaasaa ka dhigayu marka waa jaahile caalimna maaha wa waxaa sindiiq ku noqona dugaajooga cajibtu waan la yaabay uu yidhi min arisqi risaaqid almusii'a waa mafcuulkii ilaahuna waa faacilki marka arisqi oo masdarah camal fashay almusii'a mafcuulkii muqadama ilaahuna waa faacilki muaqara cajibtu waan la yaabay min arisqi risaaqin almusii'a kii xumaanta sameeyey oo macaasida samaynaya ilaahu u risaaqa wa min tarki bacdi saalixiina saalixiinta gabalkood laga tegidoodana waa la yaabay faqiiran xaalu yahay ilaahay uu ka tegahu marka lagalama yaabo ey cajibtu waxaan la yaabuu yidhi an rasaqa inuu risaaqay almusii'a kii xumaanta sameeyey ilaahu wa min an taraka iyo inuu ka tegay bacda saalixiina xaala faqiiran xaala uu yahay dhe bacdigaas taasaan la yaab yii la yaabna maleh laa yusalu camaa yafcalu wahum yusaluun hmm, waa imtixaan ibtilaa wey haddii badar laga wada dharjiyo qofkii iimaan laga helaba hal gaal la arka hmm, dadki o dhan badar doonay meesha in la kala baxaa la rabay a imtixaanka ha in la kala baxaa rabay hmm, in la kala baxo oo la kala shaandhoobo qofka alla shacayl iyo daaca ilaahay ay ka tahay iyo qofka badar doonka la kala soco hadii la yihahda kii iimaan soo gala barisa laga dharjaa mayaa dadku kala har agmo beristoon ay iskugu wallahu subxaana wataala aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed ya almusiica aan raba